نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلا وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ما محرز ومن لضال كتم ومن لضال كتم وكل ما أبين من حي جعل كميتته في حكمه طهرا وحل وكانت تأتي للدوام غالبا وليس ذا باللازم مصاحبا وإن يضف جمع ومفرد يعم والشرط, والشرط والموصول ذا له انحتم wa kullu man cid kasta oo tacajala degdegsada ashay-a shayga dadejista calaa wajhin weji korkiina ku dadejista wejigaas muxaramin la xarimay fa mancuhu kaa u diididiisa wixii uu degdegsanayay loo diidaayey jalaa waa daahirayoo waa muuqday qaacidadan waa qaacidada loo yaqaano culimmadu ay ka cabbiraan man istacjala shay'a qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi macnaheeduna waxa weeye shay ay shareecadu ugu tala gashay sabab sababkiisa markii la helana ay ahayd inuu yimaado ayaa sababkii intuusan imaanin oo si caadiya uusan isaga imaanin ayaa ruuxu wuxuu isku dayayaa inuu isagu xoog ku keeno sababkii isagoo sababka uu xoogga ku keenayo ujeeddadiisu ay tahay midhaha ka dhalanaya ama musababka ka dhalanaya oo hadduusan isagu soo dadejin lahayn dib dhici lahaa yuu rabaa inuu degdegsado si uu midhaha u goosto noocaasoo kale ruuxu markuu sameeyo wixii uu degdegsanayay ku ordahayay ayaa laga qadinaya waa loo diidaya waa laga xirmaaninaya saasaa loo gelaya <clears throat> sheekhu wuxuu ku xidhay qaacidadu waxay caan ku tahay sidaan horayba u tilmaannay man istacjala shay'a qabla awaanihi cuqiba bixirmaani laakiin sheekhu wuxuu ku xidhay calaa wajhin muxaram waana qayd aada u fiican wa yacni markaad shaygan dadejisanayso wejiga aad ku dadejisanayso waa inuu yahay weji ayna shareecadu oggolayn markaasaa lagaa qadinayaa muxuu ahaayey nafcigiisa lagaa qadinaya amaa wejiga aad ku dadejisatay hadduu yahay weji mashruuca oo shareecadu ogoshahay markaasi lagaa qadin maayo lagaana mancin maayo nafcigii aad sababtiisa u dadejinaysay yani waad intifaacsanaysaaba markaa maana qaacidadan waxay salka ku haysaa qaacidada loo yidhaahdo muxuu ahaay saddud raa'ica sadu daraa'ic bimacnaa shareecadu maxaasinteeda waxaa ka mid ah shay markay xarimto shaygaasi iridaha loo maroo dhanna way xidhaa maxaasinta shareecaday ka mid tahay qaacidada marka sadu daraa'ic ayaa waxaa ka mid ah ee furuucdeeday ka mid noqon kartaayo dariiq loo marayo xaaraan dariiqaasi waa in la gooyo hadduu ruuxu marana waa inaan loo suurto suurtogelinin inuu natiijo ku gaadho dariiq muxarama hadduu maro wixii uu halkaa ka yimaada waa in laga qadiyo waa in loo diido sidaas wey macnaha marka xikmadda ujeeddadu waxa weeye weji muxaram a ruuxa haddii loo ogolaado inuu wixii alle uu dibdhigay inuu ku soo degdegsadoo ku helo yacnii maxaarim fara badan baa la gelaya oo wax badan baa fasaadaya dhib badan baa imaanaya leanna nufuustu sideedaba waxay dabeecaddeedu ay tahay waxaa la yidhahdaa damaca iyo muxuu ahaa jashaca iyo dabeecaddeeda wey ayib miaalku waxa weye tusaalayaal fara badan baa ay leedahay qaacidadu wuxuu ugu horraysiiyey amilada qaacidada sheekhu wuxuu ugu horraysiiyey alqaatilu limuwariihi ruuxa dilay ruuxii dhaxalkiisa uu lahaa maalan wuxuu yidhi nin baa wuxuu lahaa ninay ilmaadeer yihiin oo taajir ah xoolo badan haysta isaguna waa baahan yahay ninkan in adeerkii ee taajirkaee xoolaha badan haystana dhaxalkiisa isagaa iska leh kanina waa faqiira waa baahan yahay haddii uu iskii isaga dhiman lahaa tabcan wuu dhaxli lahaa oo xoolahan isagaa la wareegi lahaa kiibaa marka naftiisi iyo shaytaan waxay ugu sheekeeyeen maaba dishidood kaba takhallusti si aad u dhaxasho marka sababtii uu ku dhaxli lahaa oo inuu iska dhinto ah oo dambaysa wakhti ay imaanaysana uun alla uu garanayo ayuu xoog ku keenay isagaa dilay maadaama uu dilay oo sababtii uu isagu soo dadejiyey waxaa lagu abaalmarinayaa in laga qadiyo dhaxalka leesh leanna wax weeyaan wuxuu dadejiyey weji xaaraamana u maray shay shareecadu ay ugu talagashay sabab sababtiisiina si dabiiciya aan isaga imaanin isagaa xoog ku keenay mar hadduuba dadejiyey oo soo dadejiyey waa in laga qadiyo maxaa yeelay fii haadihi alxaala haddii la yidhaahdo dhaxalkiibaa wax laga siin oo sidaa dhaxalka wax lagaga siiyo waxay noqonaysaa dariiq furmay oo nin kastoo xoolo leh dadka dhaxalkiisa leh ay ku dilaan si ay xoolihiisa u dhaxlaan saas daraaddeed dadka aan dilka ka qaybgelin unbaa dhaxli mooye asagu haba yaraatee xoolihiisa waxba kuma leh waa laga qadinaya saas way macanaha waa qaacidadu sidaas wey miaalku waa sida ayb wejiga uu u maray hadday tahay weji xaaraana buu yidhi waa qaydkan sheegayna calaa wajhin muxaramin wuu dilay laakiin dilka uu dilay waa weji mashruucoo shareecada ogoshay ayuu ku dilay markaa laga qadin maayo maalan qisaastiisuu yeeshay qisaastiisu wuu qisaastay isagaa dilo gacantiisa ku dilay laakiin qisaas shareecadu u ogolaatay buu ku dilay marka wuu dhali marka wuu dhaxli cala araajix sida jumhuurtu ay qabaan wuu dhaxlayaa yaani waxa weeye kaba soo qaad waa muxuu ahaayey waa walaalka markaasuu wuxuu dilay aab buu dilay qisaastiisa adaa iska leh qisaastiisa adaa iska leh waad dishay oo waad qisaastay markaad qisaasto dhaxalkiisa ma ka qaybgelaysaa mise waa lagu diidi waad ka qaybgeli limaada leanno isticjaalkani calaa wajhin muxaram ma ah waa calaa wajhin mashruuc calaa wajhin mashruuc midda la diidan yahay wax weeyaan calaa wajhin muxaram ayib taas wey markaasi midda laga qadinayo waxay aada ugu muransan yihiin culimmadu hadduu dilku ku dhaco si gaf ah oo markaa uusan ka dhalanaynin eh, muxuu qisaasi ka dhalanayn diye iyo mag baa ka dhalanaysa ma uusan kas u dilin laakiin kama bay ahayd kama kumuusan talagelin maalan xabad uu ugaadh ku waday baa ku dhacday eh, si uusan u qastin buu ku dilay ma waxay la mid tahay markuu kas u dilo mise khata'u waa ka gedisan yahay cinda jumhuuri alculamaa khata'a ah iyo camdigu waa isku mid saas way macnaha sida imaamu thawri shaafici axmed ibnu xambal iyo asxaabu ra'yi ay qabaan hadduu xataa kama u dilo magtiisa waxba ka qaadan maayo alqaatilu laa yari dhaxalka waxba kuma leh sidaasay u badan yihin waase masale khilaafiya qowl kaloo yaa jiro oo maalig iyo isxaaq ay qabaanoo waxay leeyihiin wuu dhaxlayaa laakiin magtiisa ma dhaxlayee xoolihiisa kaluu wax ka dhaxlayaa saas wey maanaha yacani wax weeye maalan walaalkii buu si kama'a ah ku dilay si khata oo gafa buu ku dilay mag baa ka laasimaysa xoolana walaalkaa la dilay wuu leeyahay xoolo kale waxay leeyihiin malka maalig iyo isxaaq iyo waxay leeyihiin xoolaha ayaan laga qadinin kale oo dhaxalka ha ka qayb galo maadaala maadaama dilku uu khata ahaa oo gaf ahaa laakiin magta magtiisa oo xoolaha dilkiisa ka yimid ah taa ayaan laga waxba laga siinin taa ha laga qadiyo qolada jumhuurtuna waxay leeyihiin laa magtiisa walaa xoolihiisa kale toona waxba ayaan laga siinin ixtiyaad ahaan baa loo leeyahayoo dee nin walba intuu dilo ruuxii uu dhaxalkiisa lahaa yuu berrina wuxuu dhihi doonaa gaf baan u dilay soo ma irid bay iyada lafteedu noqon doontaa muxuuha laga galo halaq mareen bay noqoni saas daraaddeed iyadana hala xidho saasay jumhuurtu marayaan macana miaalada waxaa ka mid a ah qaacidadan hoos imaanaya ruux baa ruux kale wax u dardaarmay wuxuu yidhi haddaan dhinto ninkaa hebel ah toban kun oo dollar xoolahayga ha laga siiyo ninkii loo dardaarmay nin iska baahan buu ahaaye waxoogaa wuxuu sugi waayey ninkan dhimashadiisa ilaan xaqa lagu dardaarmay ninku markuu dhinto kadib baad mudan wuu dahsaday marka war waxaan ximri dheer ah iska tamaniyey inuu dhinto si uu u helo muxuu ahay dardaaranka u helo waxoogaa markuu ku yara daahayna wuuba ka takhallusayba isagaa dilayba ama gacantiisa ha ku dilo ama mu'aamaro intuu u sameeyaba isaga ha ka dambeeyo dilkiisa ayib dardaarankii ma qaadanaya mise ma qaadanayo waay ma qaadanayo liannahu istacjala qabla awaanihi calaa wajhin muxaram soo ma sidaas weeyaan ayib waxaa la mid ah oo miaallada ka mid a ninku hadduu xaaskiisa furo fii maradi mowtihi xanuunka uu ku geeriyoonayo ayuu xaaskiisii ku furay isagoo rafaadsanoo tacbaan ah oo qabri qarka u saaran oy qaalib u tahay inuu dhimanayo ayuu islaantii furay islaanta nac uu nacay uma furine laakiin wuxuu u furay inuu dhaxalka ka qadiyo xogaaga uu ka tegayuu rabaa inay caruurta bese qaadato xogaag yaraaye islaantu qaadan lahayd buu doonayaa inuu ka qadiyo bannaanka dhigo markaasuu furay ayib sidii buu ku dhintay iyadoo furan waxay leeyihiin fuqahadu inta ay ciddada ku jirto hadduu dhinto dhaxalka waxbay ku leedahay qaarna waxay leeyihin xataa hadday ciddada ka baxdo dhaxalka waxbay ku leedahay limaada liannahu istacjala shay'a qabla awaanihi waa masalada la yidhaahdo almucaamalatu binaqiidi qasdihi yacni qasadku isagu watay cagsigiisaa lagula dhaqmayaa si baabkaa loo xidho wa ilaa baabkaa haddii la furo xuquuq fara badan baa dayacmaysa dulmina waa dhacayaa si looga hortago xikmadda shareecaday ka mid tahay si looga hortago marka wuxuu ka cararaya ka dagaalamayay waa in lagu laasimiyo saas maanaa ayib tusaalayaashay ka mid tahay ama haddii uu weji xalaal ah oo shareecadu ogoshahay shaygii ku degdegsado oo wakhtigiisii ka soo hormariyo sidaana ku intifaacsado dariiqa uu u marayna uu yahay dariiq shareecadu ogoshahay markaa dhib maleh markaa dhib maleh waxaa ka mid a ah maalan eh, ruux faqiir ah ama miskiin ah oo dadkii sekada lahaa ka mid a ah, ayaa nin qaniyo taajir u tegay markaasuu yidhi niyo waan baahnahay dadkii sekada lahaana ka mid baanahay sekada sanadka soo socda aad bixin doonto iisii hormari wax iga siisii sekada wakhtigeedii ma gaadhin sababkay ku laasimi lahaydna weli waay asagii baa intuu tegey buu taajirkii u tagoy u yidhi sekadan iyo wax iisoo hormari waan dhibanahay dadkii lahaa ee xaqa lahaana waa ka mid waa loo hormariyey ma laga qadinaa ma laga ma loo diidaa mise waa la siinaa waa la siinaa limaada leanna shareecada waxay ogoshahay cala araajix sakada in wakhtigeeda laga hormarin karo oo iyadoon wakhtigeedii la gaadhin lasii bixin karo saas way maadaama shareecadu ay ogoshahay ninkani isticjaalkiisu waa wejhi mashruuca ee wejhi muxarama maaha marka jaa'is waay laga qadin maaya waa ayib nin baa ruux dayn ku lahaa ruux baad dayn ku leedahay deyntu wakti bay leedahay sanad kadib baa lagu in deyntaa lagu siiyo sababteedu waxa weeyaan aad ku yeelanayso waa in wakhtigii la gaadho wakhtigii intii aan la gaadhin baad ruuxaa daynta ku lahayd u tagtoo waxaad tidhi wariyow dayntii iisoo hormari dayntii waan u baahnahaye wakhtigii weli lama gaadhin waan ogahaye laakiin dayntii hadda isi wax ka midana waan kuu dhaafayaa yacni waxa weeye boqolkiiba Eh, soddonna la hadh waan ku siiyey toddobaatanka kalena hadda iisoo hormari soo isticjaal ma laakiin isticjaal mashruuca waaye isticjaal mashruuca waaye oo masaladan soo marnayo ay fuqahadu u yaqaanaan dac wa tacajal wax dhaaf inta kalena soo hormarso degdegso bacdu alfuqahaa baa waxay yidhaahdeen min suwari ribaa bay ka mid tahay ribada suurooyinkeeda suuro ka mida weyaan bay dheh laakiin cala araajix shaqo kuma leh wax la yidhaahdo muxuu ahaay ribo shaqo kuma leh way bannaanta leanna ruuxii muqridka ahaa ee daynta bixiyey baa wax ka tanaasulaya waxay u tahay labadoodaba dan bay u tahay kanna inuu lacagtii wakhti sugi lahaa uu wax soo horumarsado kan muqtaridkee wax daynsadayna wax laga cafiyo oo loo dhaafo baabkaasi ribo meel kama gasho sidaas daraaddeed way bannaan sidaasoo kale haddii wax u dersado okay sidoo kaleeta haweenta xaqeeda nafaqadeeda biilkeeda ay ninkeeda ku leedahay hadday biilkii sanadkan ay wada hormarsato bilbil baa loo siin lahaa hal mar ii jumlee bay tiri waa loo jumleeyey a waa sax leanna weji mubaaxa waay a ninka waxaa u bannaan reerkiisa inuu biilka uu kolba wakhtiba qayb siiye iyo kulli inuu wada siiyo u bannaantah marka iyadu hadday codsato dalbato oo isticjaal samayso wejhi mashruuca waay mushkilo male kadaa sidaas way qaacidada marka amhiladeedu oo macnaha ujeeddadaasaa laga wadaa wa kullu man cid kasta oo tacajala degdegsada dadejista ashaya shayga dadejista calaa wajhin weji korkiina ku dadejista muxaramin oo la xarimay weji shareecadu ay diiday iyo dariiqo shareecadu ay diiday buu ku dadejisanaya fa mancuhu kaa mancintiisa diidadiisa maxaa loo diidaya shayga uu degdegsaday loo diido oo laga reebo oo laga xirmaaniyo jalaa waa muuqday kaasi mancintaasi way daahirtay oo way iska caddahay wey macnaha ayib وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ما محرز ومن لضال كسماء labanlaab alqurma ganaaxa calaa man ruux korkii ku labanlaab habatat ay sugnaatay cuquubatun cuquuba calayhi korkiisa ay ku sugnaatay uma markaa kadibna saqatat ay dhacday cuquubadii ay ka dhacday limaanicina ay u dhacday shay diida dartii ay u dhacday ka saariqinba way miaalku ka saariqin mid waxaday min hayri maa muxarasin meeshii xoolaha lagu ilaalin jiray meelaan ahayn ka xaday ah, xirsulmiligi waa min hayri maa muxarazin min hayri xirzi milin waa meeshii xoolaha lagu ilaalin jiray meelaan ahayn ka xaday oo kaleetaba iyo waman wey misaalka labaadii man cid wey lidaalin baadi katamaa qariyey katama weye aliftu alif liطlaaq waman cid lidaalin baadi katamaa qariyey qaacidadani waxa waay cid kasta oo cuquubo korkiisa ay ku sugnaatay cuquubadaasi waa tacsiir cuquubadaasi maalan waa xad xuduudda shareecada ka mida cuquubaa korkiisa ku ku sugnaatay oo la helay shuruudeedii asbaabtii iyo shuruudii cuquubadani ku dhici lahayd waa la helay markay cuquubadii korkiisa ku sugnaatay ayay haddana ka dhacday inay ka dhacdo maxaa keenay maanic baa keenay maanic bimacnaa ilaan axkaamta shareecada waa nagi soo marnay axkaamta shareecadu markii ay sugnaanayso waa in shuruudiisina la helo maanicuna meesha ka baxo soo maha ah, washayu laa yatimu ila an tatim shuruuطuhu wamaanicun minhu cudim samaynaan soo marnay yani waxa weeyaan xukumku waa in shuruudiina la helo shuruudii marka la helo haddana maanici diida oo hor istaaga waa inuu meesha ka baxo sidaasaa xukunka lagu heli karaa ama xukunku imaan karaa haddii shuruudiisii la helo dabcan wuu sugnaaday markaa laakiin haddii maanicii haddana yimaado maanicaasaa diidayo oo meesha ka saaraya hadday marka xukunku ruuxa uu yaani waxaan dhihi lahaa cuquubadu korkiisa ku sugnaato haddana ay ka dhacdo maanici dartiina ay uga dhacdo marka waxaa la samaynayaa waxaa lagu labanlaabayaa ganaaxa shaygaas ay cuqubadu sababtiisa ku timid ee uu lunsaday uu xaday uu inkiray shaygaa isaga ah ayaa intii uu ahaa labanlaabkii baa laga qaadaya ganaax baa laga dhigaya maadaama xaddii ay ka dhacday oo cuquubadii ay ka dhacday wixii ay ku timid cuquubadani oo laban laaban baa lagu ganaaxayaa oo laga qaaday sidaas way macanaa laba miaal buu sheekhu bixiy miaal koowaad waxa weeye ka saariqin min hayri maa muxarazin tuug wa xaday laakiin xoolaha wuxuu ka xaday xoolaha meel lagu xifdiyay leeyihin xirsulmiliga mayna soo mari meel xoolaha lagu ilaaliyay leeyihin xoolaha meesha lagu ilaaliyana curfigaa xadidaya soo ma dahabka waa nooc meel la geliyaa jirta lacagaha meel lagu xifdiyaa jira dharka iyo alaabta ganacsiga meel lagu xifdiyaa jirta wahaakadaa xoolaha nool meel lagu xifdiyaa jirta meeshii xoolaha lagu xifdin jiray ee lagu ilaalin jiray ruuxu hadduu ka xado oo meeshaa kala baxo waa tuug gacantaana la goyni saas man laakiin xoolihii buu xaday meeshii laga xadi jiray ee ay ooli jireen ee lagu ilaalin jiray meelaan ahayn buu ka helay sidaasuu ku xaday marka waxaan leenahay waa saariq sax waa saariq shuruudii sariqadana waa laga helay cuquubadiina korkiisa waa ku sugnaato in gacanta la gooya laakiin maanic baa meesha yimidoo waxaa diidaya in gacanta la gooyo oo xaddii yacni sariqada lagu fuliyo xoolahan muusan ka qaadanin xirsulmili kamuusan qaadanin xirsulmili maadaama uusan ka qaadanin waa maanic marka xaddii diidaya xaddii buu diidaya ayib xaddii haddii diiddo xaddii ay ka dhacdo ma waxaa la dhahayaa intii uuna aad qaadday keen marka maya dhinac kaleeta si kalea loo ciqaabiyo waxaa la leeyahay wixii uu xaday labanlaabkiisa laga qaadaya toban kun buu xaday soo ma tobankii kun waxaa laga qaadaya labaatan kun baa laga qaaday shan buu xaday toban baa laga qaaday wahaakadaa waa daacifu lqurma wey marka a qaraamada iyo ganaaxa ku labanlaab laab haddayba xaddii ka dhacday yacni waxa weye dhinaca kale ha laga ciqaabo way ayib masalada yani sidaasuu sheekhu ka wadaa saasuu ka wadaa oo qurmiga ha lagu labanlaabo macnahaasaa laga wadaa waxaana laga faa'iidaysanayaa masalada iyadaa xadiid nebiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh abu daawuud iyo ibnu maaja baa soo saaray sheekh albaanina waa taxsiiniyey waxaa nebiga la weydiiyey sal alay waslam can ilthamari almucallaq midhaha geedka weli ku yaalla markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay man asaaba bifiihi min dii xaajatin hayra muttakhidin khubna ruuxii afkiisa midhaha geedka saaran ku cuna beerdaad leeyahay baad soo gashay midhihii baad afkaaga kaga dhirigtay waadna baahan tahay faraqana maada ku qaadanin jeebabkana maada gashanin afkaaga intaad ula tagtay inbaad aayad ka noolaatay kadibna waad iska tagtay falaa shaya calayhi buu nabur sal lay slam wax korkiisaa ma jiro ruuxaasi waxba loo raacan maayo maxaa yeele beertan midhaha leh ee bislaatay dadka xaajada qabee baahani inay afkooda wixii ay iyo calooshooda u qaado ka cunaan waa loo ogolyahy ha u diiday marka hadduu afkiisaa ku qaato okay waa dhib male waman kharaja bishayin minhu fa calayhi haraamatu milayhi walcuquubu nabi sal ly slm wuxuun ka mida beertii afkiisa calooshiisa muusan ku gaabsanine aayar buu faraqa ku gurtay ama jeebabku ka buuxsaday wuxuun buu la baxay waa la soo qabtay maxaa lagu samaynaya nebigu wuxu uhi sal ly waslam intii uu qaaday oo laban laaban baa laga qaaday cuquubana waa la marin cuquubadu maxay tahay waa tacziir waa la edbin edbinna waa la marin wixii uu qaatayna iyadoo laban laaban baa laga qaaday waa tuug sooma waa tuug nin beer intuu soo galay faraqaha ku urso jeebabka ku gurta waa tuug laakiin tuug ha ahaadee meeshuu wax ka xaday ma aha meeshii lagu ilaalin jiray xoolaha xirsulmili maaha meel wuxuu ka helay muxuu ahaay haada buu ka helay meel bannaan buu ka helay beer meel iska taalluu galay wuu cunay soo ma cunidda waa loo ogolaaye farquhu ku gurtay waxaa la yidhi marka xadda yaan la marinin oo yaan gacanta la jarine laakiin wuxuu qaaday oo laban laaban ha laga qaado saas macanaa waxaa nebigu uri sal ly slam walaman saraqa minhu shay-an bacda an yu'wihi ljariin fabalaqa hamana almijanni facalayhi alqatcu ruuxiisa wax ka xada midhaha markii inta geedka laga gooyo meeshii lagu ururin jiray laysugu geeyo halkaa ruuxii intuu uga tabatago halkaa intuu uga daba tago ka xada wax gaadhi kara gaashaan gaashaan qiimihiisa wax gaadhi kara ka xada ruuxaasi facalayhi alqatcu waa in la gooyo gacanta waman saraqa duuna dalika waxaan gaadhaynin amana almijan gaashaanka qiimihiisa waa qiyaasta marka ruuxu uu xado gacanta la jaro waa saas way macnaha qiyaastaas waxaan gaadhaynin buu xaday yacni wax ka hooseeya qiyaastii gacanta lagu jari lahaa buu xaday wuxuu nabigu yuri sl lla slam facalayhi haraamatu milayhi waalcuquuba intuu qaatay oo laban laaban baa korkiisa ah iyo in la ciqaaboo la tacsiiro saas way macnaha marka tuug gacangooyadii ay ka mancisay wuxuu xaday baa ka yar qiyaastii gacanta lagu jari lahaa ama beertiibuu intuu faraqa ku kurtay buu bannaanka ula baxay la xadi maayo gacantana laga jari maayo maxaa yeele maanic baa meesha yaalloo xadda riday laakiin ma intaasaa lagaga hadhi mae waa in la ganaaxo wuxuu qaatay lagu labanlaabo xadiidkaas ayaa asal u ah masalada culimmaduna qaarna way camimayaan qaarna arrintaa uu ku soo arooray unbay ku khasisayaan ayib sababta waxay leeyihiin ruuxu hadduu meel haadoo cidlo ah xoolaha meeshii lagu ilaalin jiray uu wax ka xado hade khaladka waxaa iskale ninka xoolaha leh haa dahab baad bannaanka dhigtay aayar baa la xadoo la qaatay tahdaa khaladka leh dahabku meeshii la dhigi jiray ma aha wahaa kadaa lacag baad miiska iska saar saartay inta la yimid baa ayar la urursaday adaa khaladka iskale lacagta meeshan lama dhigi jirin sidaas daraaddeed maadaama aad adigu khalad ka leedahay oo aad leedahay yaani gaabintu ay xaggaaga ka socoto ruuxa lama jarayo sidaas way macana ayib masaladaasi marka waa taa miaalka labaad ee uu sheekhu ku miaaliyey waxa weeye waman lidaalin katama ruux baadi qariyey ruux baadi qariyey yacni baadida markaad hesho waxaa la rabaa baadida inaad yaahdiso ama haybaariso meelaha dadku isugu yimaadaan iyo kolba wasaa'isha cusub ee bini aadamku wax isku gaadhsiiyo idaacadaha iyo telefishinada iyo yacani waxa way qoraallada iyo inaad baafiso oo tidhaahdo yay baadi ka maqanta sanad markaad baafiso haddii wax sheegta aad weydo adaa yeelanaya markaa waxaad ku intifaacsanaysaa niye ah haddii inkees uu soo baxo ruux sheegta inaad u gudi doonto maal ilaahay way markaa uu ku siiyey way adaa qaadanaya sidaasaad ku intifaacsanaysaa ayib haddii baadidii markaad heshay aadan yaahdinin markhaatina aadan u samaynin aayar intaad qarsato unaad iska cunto maxaa la samaynaa marka saari baata saariq baata waad qaldanta laakiin saariq gacanta la goynayo ma noqonayso maxaa yeele baadi bannaanka iska taalla aad qaadatay soo ma mushkiladaadu waxay ka timid qarsiga aad qarsatay iyo yahdin la'aanta aadan yahdinin see la yeelaaway marka ruuxa sidaasoo kala sameeyey waxaa lagu samaynayaa gacanta horta la jari maayo maxaa yeele maanic baa meesha yaalla oo cuquubadaa ridaya gacangooyada ah waxaase lagu samaynayaa wixii uu qariyey ee baadida ahaa oo keliya laga qaadi maaye intaa iyo in la-eg baa laga qaadaya waa lagu labanlaabi maadaama cuquubadii ay ka dhacday iyadoo labanlaaban baa laga qaadaya macnaha iyadana waxaa ku tusaya xadiidu abi hurayra isagana oo abu uu soo saaray sheekh albaanina uu saxiixiyey oo nebigu uhi sal lla alay waslam daallat libili almaktuuma haraamatuha wa miluhaa macaha geela baadidiisa la qariyey oo ruuxu uusan yaahdinin waxaa ruuxa korkiisa ah qaraamaheeda iyo iyadaa uu qariyey in la eg iyadii iyo in la eg baa laga qaadaya xadiidkaasaa kutusaya macnaha ayib marka wuu camime sheekhu wuxuu leeyahay culimmada qaarna waxay leeyihiin meelihii ay ku soo aroortay ganaaxani meelihii uun ha lagu daayo ooyaan la la camimin qaarna waxay leeyihin waa qaacido caamaho haddiiba shayga xad ku laasimto ruuxa xaddiiyo cuquubadiina ay ka dhacdo sababta keentayna tahay ay maanic tahay sidaayaan lagaga hadhinin badelkii cuquubada iyo xadda waa in lagu labanlaabo wixii uu qaatay oo iyadoo labanlaaban laga qaado macnaha sidaasay u waasicinayaan ayib xadiidkuse wuxuu ku soo arourayaa daallada iyo baahida geela oo iyadu way ka gedisantah nebigu sal ly slam yani waxa weeye geela baadidiisa wuxuu yidhi dacha maa laka walahaa buu ku yidhi macaha siqaa'uha wa xidaa'uha sibraarkeedii iyo caloosheedana waa wadataayo biyihii way wadataayo duurkeeda iska joogi muxuu ahay khufkeedina way wadataayo iyadaa iska socon cidna uma baahan wax cunahayo xayawaanaadka yararkuna ma cunaan iska daa baa lagu yidhi adiga iska joogta amaa adhiga yani waxa weeyaan ima laka aw liakhiika aw lidi buu nebi sal lay slm haddaadan kaxaynin ama adaa qaadan ama walaalkaabaa qaadan oo ninkii iska lahaabaa u imaan haddaad kaxaysa waay haddaadse kaxayn weydo yaydaa cuni saas daraaddeed kaxee waay ayib muhiimaddu waxa weeyaan baadida haddii aad qariso sidaasi ayay mucaamaladu noqonaysaa ayib <clears throat> su-aal baa imaanayso waxaa la isweydiinayaa haddii ruuxii la yidhi ha lagu labanlaabo wixii uu qaatay oo labanlaaban ha laga qaado waxaan labanlaaban ma waxaa la siinayaa ruuxii iska lahaa shaygan ee ama laga xaday ama baadidan la qariyey lahaa miyaa labadaba la ysugu darayaa mise si kalaa la yeelaya maya kii wax laga xaday intiisii unbaa la siina kii baadidiisa la qariyeyna baadidiisii unbaa laga siin ama qiimaheeda inta siyaadadaa xaggee la geyn waayo inta siyaadadaa baytulmaalka la geynaya muslimiintu ka dhexeeya sidaas daraaddeed wax kastoo ku yimaada tacsiiraadka maaliga ah tacsiiraadka maaliga cala raajix waa bannaanta yacni waxa weye ganaaxa xoolaha ruux baa la ganaaxaya xoolaha lagu ganaaxaya ganaaxa xoolaha ku imaanahayo oo dhan ama ka imaanaya masaalixda caamkae muslimiinta loo isticmaalaya ruuxii lama siinayo sababtaan loo siinaynin waxa weeye haddii la yidhaahdo qaabkaa la yidhaahdo irid waxay furi iyada lafteedu fasaad ah oo nin kastoo doonaya inuu shaqaysto kasbado intuu xoolihiisa bannaanka soo dhigo yaa hadhowna markii laga qaato wuxuu dhihi xoolahaygiina ha layga siiyo iyagiioo kalena ha layga siiyo barnaamij laga ganacsaduu noqonba soo ma rag baaba meesha shaqo ka raadsanba sidaas daraaddeed saddan lilbaab waxaa la leeyahay isagii yaan la siinin isaga intiisii un ha la siiyo inta siyaadadee ganaaxee shareecadu saartayna baytulmaalka iyo bangiga markasiga ha la geeyo muslimiintaa iskale taa iyadaa macana saasaa loo kala qaaday ayib wadaacif labanlaab buu ku yidhi marka alghurma qaraamaadka ama ganaaxa labanlaabka calaa man ruux korkiisa ku labanlaab habatat ay sugnaatay cuquubatun cuquubo ay sugnaatay calayhi korkiisa ay ku sugnaatay uma kadibna saqatat ay cuquubadii dhacday oo isaga ka dhacday limaanicin shay diiday dartiina ay u dhacday oo maalan shay diidaoo shareecada yacani waxyaalihii ay dejisay ah ayaa yimid meesha oo riday xaddii ama cuquubadii riday cuquubadii hadday ka dhacday intaa ha kaga hadhine ku laban laaboo ganaax intuu qaaday base ha saarine ku laban laab ka saariqinba way miaalku mid xaday min hayri maa muxarazin meeshii lagu ilaalin jiray xoolaha meel aan ahayn wax ka xaday xooluhu meeshay lahaayeen ee caada ahaan iyo curfi ahaan lagu xifdin jiray meel aan ahayn buu wax ka xaday marka gacanta ha ka jarine xaddana ka baaji xoolihii uu qaadayna iyagoo labanlaaban ka qaad hadduu isticmaalayna qiimahoodii oo labanlaaban baa laga qaadi hadduuna isticmaalinna iyagii baa laga qaadi iyaga oo kalena waa laga qaadi saas macnaha iyo waman weeye miaalku ka saariqin wey miaalku wa kaman iyo cid oo katama qarisay lidaallin baadi qarisay ruux intuu baadi helay qariyey asagana tuug ha ka dhigin gacanta laga jaree ee waxaad samaysaa baadidii ka qaad baadidaasi mid la egna ka qaad kun laban laab baadida ciddii iska lahayd ha loo celiyo haddii la helo wixii siyaadada ahaayee lagu ganaaxayna baytulmaalka muslimiinta ku daro masaalixda muslimiinta ha loo isticmaalo way macna ayib sideedaba baadida ruuxu waxay ugu xalaaloobaysaa sida axaadiistu ay sheegtay inuu yahdiyo hadduu qariyo ama uu ka gaabiyo yahdinta oo sidaasi wakhti kaga soo wareego markaa ma intifaacsan karo waxaa laazim ku ah inuu iska sadaqeeyo waxaa laazim ku ah inuu sadaqeeyo hadduu nidaam jirana waa laga qaadi waana la ciqaabi macnaha ganaax buu mudan yahay wa kullu maa ubiina min xayin jucil ka fii xukmihi tuhran waxil halkaa wuxuu sheekhu kaga hadlaya mas'alada ah muxuu ahaayey ruuxu hadduu shay intuu caariyaysto intuu shay caariyaysto oo uu yidhaahdo waan soo isticmaalayaa oo uu ku qaato ruuxii iska lahaa idankiisiiyo ogolaanshihiisa ku qaato hadhow markuu intifacsadana uu inkiroo yidhaahdo maba aanan kaa qaadinba masaladaasuu ka hadlayaa oo waxaa la yidhaahdaa jaxdulmustaciir baa la dhahaa jaxdulmustaciir kii wax caariyaystay inkiridda uu inkiro caariyadii masaariq oo kalea oo gacanta laga jari miyaah mise gacanta lagama jari waa uun la edbin xadiidkii gabadhii muxuu ahaayey muxuu ahaayey gabadhii xadiidkii ku yimid gacanta laga jari jiray wuxuu tilmaamayaa oo daahirkiisa ku yimid gabadhaasi qaabka ay wax u xadi jirtay inuu ahaa intay caariyada qaadatay inkiri jirtay oy diidi jirtay sidaasuuna nebigu ku amray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh in gacanteeda la gooyo ayb in gacanta la jaro haweenaydii makhsuumiyadda ahayd marka waa madhabka imaamu axmed caleyh raxmat ullah oo yacni ruuxa mustaciirkaee wax caariyaystay caariyadda hadduu inkiro oo uu diido waa bimathaabati saariq waa waa sidii isagoo xaday oo kale xukumkeeda la midta maxaa yeeley xatooyada labaah ruuxu inuu wax jabiyo oo bannaanka weerar ka yimaado iyo inuu dariiqo shareecadu fasaxday intuu shaygii ku qaato oo xeeladaysto kadibna diidoo inkiro labadaba sariiqa weeyaan bay leeyihin jumhuurtuse waxay leeyihiin xugumka saariqa lama siinaye waa la tacsiiri ee ma gaadhayso gacangooyo iyo sariiqo ma gaadhaysa leeyihin macnaha ayib masaladaas halkaasuu sheekhu ka hadlay ciddii rabta ha daalacato calaaqay waxoogaa la leedahay baabka laakiin calaaqa toos maaha wakulu maa ubiina min xayin jucilka maytatii fii xukmihi tuhran waxil wa kullu maa ubiina shay kasta oo la jaro min xayin mid nool laga jaro jucila waa la yeelay shaygii la jaray ka maytatihi shaygii laga jaray bakhtigiisoo kalaa laga dhigay fii xukmihi xukunkiisa dhexdiisa tuhran xagga dahaarada wa xillan iyo xagga xalaalnimada xiltaa uu ku yidhi xil asluhaa xillan waay a marka sukuun buu ku waqfiyey oo ku istaagay yaani qaafiyada shicirka ayuu ilaalinaya beytka qaafiyadiisa ama waxaad tidhahdaa waa luqatu rabiica saan soo marnay oo muxuu ahaayey muxuu ahaay shayga munawanka ah ee mansuubka ah sukuun ugu istaaga baydkani macnihiisu wax way qaaciduu tilmaamaya wuxuu leeyahay waxyaabaha noolee naftu ku jirta wixii laga jaro oo jidhkooda ka mida oo iyagoo nool laga gooyo xukunka uu qaadanaya shaygaa la jaray ama qaybtaa laga soo jaray waxay qaadanaysaa shaygii laga soo gooyey bakhtigiisu xukunka uu leeyahay ayaa waxaa qaadanaya qaybtan isagoo nool laga jaray kaba soo qaad neef ida abaabadhida laga jaray neef geelaa kuruska laga gooyey waana nool yahay ayib hangarallaa lugta laga jaray waana nool yihi asagoo oo nool wixii aad ka goyso qaybtaa la soo jaray waxay qaadanaysaa xugumka shaygaasoo bakhtiyey uu lahaan lahaa shaygaa bakhtigiisu xugunkuu lahaan lahaa baa waxaa qaadanaysa qaybtan laga soo gooyey isagoo nool laba dhinacba xagga dahaarada iyo xagga xalaalnimada saas way macanaha meeshaasi marka tafaasiil fara badan baa ku jirta insaanka maalan kaba soo qaad ibni aadamka wixii laga gooyo isagoo nool baa la jaray gacantaa laga jaray ama fartaa laga jaray qaybta la jaray ma daahir baa mise waa nijaas a daahir waa maxaan u nidhi waa daahir leanna ibni aadamku markuu dhinto ma nijaasoobo soo saas ma marka waa daahir maytada ibni aadamkaa daahir ah isagoo nool wixii laga jarana xukumkaasuu qaadanaya waa daahir ayib xukumka labaad ma xaaraamba ya waa xaaraamba maxaa yeelay laanna ibni aadamku markuu dhinto lama cuni karo soo ma wakadaalika isagoo nool wixii laga jarana lama cuni karo waa xaaraam meesha iyada ah inaad kala fahamto weeye marka xaaraan iyo nijaaso waana u malaynayaa inaan ka soo hadalnay farqi baa dhexeeya farqiga u dhexeeyana waxa wey waa cumuum iyo khusuus oo shay kasta oo nijaaso ah waa xaaraam laakiin shay kastoo xaaraama nijaaso maaha shaygu marba hadduu nijaaso noqdo waa xaaraam maxaa laga wadaa xaaraamtu waxay u noqonaysaa dhanka isticmaalka nijaasaduna waxay u noqonaysaa dhanka iska daahirinta iska dhaqidda iyo iska dhaqid la'aantay u noqonaysaa dahaarada iyo nijaasadu dhankaasay u laabanaysaa marka shay kasta oo nijaasadiisa la xukumo isticmaalkiisuna waa xaaraam soo ma waa mutalaazimaan waa laakiin shay kastoo xaaraama kama laasimayso inuu nijaaso yahay xaaraantu labay u qaybsantaa xaaraan nijaasa la socoto oo nijaasana ah xaaraamna ah iyo xaaraam xaaraam ah laakiin aan nijaaso ahayn isticmaalkeeda xaaraam ah laakiin nijaaso hadday ku taabato iska dhaqi saas way macanaha marka farqigaas markaad fahantaad garan kartaa marka طuhran waxillan markuu sheekhu yidhi ibni aadamka marka wixii laga jaray waa saas cudwiga laga jaraay waa xaaraam laakiin waa daahir soo ma maytadiisaad fiirini maytadiisu maxay ahaan lahayd maytadiisu waa daahir laakiin waa xaaraan kadalika wixii isagoo nool laga jarana oo jidhkiisiiyo xubnihiisa ka midana waa sidoo kaleo waa daahir laakiin waa xaaraan waa xaaraan lama cuni karo lama isticmaali karo lama gadan karo lagama ganacsan karo wahaakada kaba soo qaad ayaxa ama malayga noolaha badda ku nool wixii isagoo nool laga jaro ma daahir ba ya ayib ma xalaal ba haa waana daahir waana xalaal muxuu ku noqday leanna waxa weeyaan mallayga waxa badda uun ku noolaada ama biyaha dhexdooda ku noolaada iyo ayaxu hadday dhintaan oy bakhtiyaan waa la cuni karaa horta waa xalaal bakhtigoodu waa xalaal wa kadalika bakhtigooduna waa daahir oo nijaaso ma ah ayagoo nool wixii laga jarana xukunkaasuu qaadano waana daahir waana xalaal soo ma maytadii xukumkeedu unbuu qaadanayaa min xayu alxil wa min xayu alطahaara ayib jiir baad soo qabatay markaasaad lugta ka jartay ma mise waa xaaraan ma mise waa daahir waa nijaaso ayib ma xalaalba mise waa xaaraan waa xaaraam leanna jiirku markuu baktiyo waana nijaaso waana xaaraam oo lama cuni karo soo ma lama isticmaali karo wakadalika isagoo nool wixii laga jarana waana nijaaso waana xaaraam saasuu noqonaya marka qaacidadu marka waa saasoo tuhran wa xillan maytadiisa umaad fiirinaysa maytada umaad fiiri ayib <clears throat> waxaa la mida ah xoolaha nool xoolaha nool isagoo nool wixii laga jaraayo maalan adhigoo kale khaasatan idaha iyagoo nool baa badhida laga goostaa soo ma geeloo kale neefkiioo nool baa kuruska la jarta marka muxuu noqonaya ya waa xaaraan waana daahir miya inuu xaaraan yahay la geray laakiin ma nijaasa mise waa daahir waa nijaaso se wax idinka yihin xoolaha nool markay baktiyaan soo nijaaso maaha ayib isagoo nool wixii laga gooyana waa nijaaso bakhtigiisu waa nijaaso waana xaaraam wakadalika isagoo nool wixii laga jarana waana nijaaso waana xaaraam soo ma neef la gawracay kama hadlayno ee waxaa lagu yidhi ka maytatih laguma dhih bakhtigiisoo kale ka dhig baa lagu yidhi xukumku bakhtigu qaadanayo juskan aad goysayna xukumkaasi min xayu alطahaara wa min xayu alxil sidaasun marwa macana ayib miaal kaluu sheekhu keenayo <clears throat> waxaad soo qabatay dibqallooc ama hangara le markaasaad lugta jirta lugtaad goysa lugtiisuma nijaasaa mise waa daahir waa daahir maxay daahir ku tahay laanna dhiig ma leh cayaanaadka cayaanaadka aan dhiigga lahayn oo dhan jidhkooda uusan dhiig ku jirin oo haddii la dilo wax dhiiga uusan ka imaanayn waa daahir nijaaso maaha hadday dhintaanna waa daahir oo hadday xataa caanaha iyo biyaha iyo weelasha ku dhex dhintaan nijaaso maaha waa takhsigoo kale waa taksigu dhacaan buu leeyahay laakiin ma leh dhiig ma leh hadduu cuntadii iska buuxiyo oo tifka noqdo ku wada dhinto cuntadu waa daahir soo ma maytadiisu bakti maxaan jeedaa nijaaso ma noqoto dibqalloocu waa la mid marka dhacaan un buu leeyahay laakiin dhiig ma leh wabittaali hadduu baktiyo nijaaso maaha laakiin cunidiisi iyo isticmaalkiisu ma xalaal baa mise waa xaaraam waa xaaraam sidaas daraaddeed waxaan leenahay waa nijaas waxaan dhihi lahaa muxuu ahay waa daahir laakiin waa xaaraan wahaakada sidaasaad marinaysaa marka ayib <clears throat> laba masaluu ka soo reebay sheekhu qaacidada horta xadiidka loo daliishanayo waa xadiidka nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh ee axmed iyo tirmidi iyo abu daawuud ay soo saareen min xadiidi abi waaqid oo rasuulku yuri sal alay waslam maa quطica min albahimati wahiya xayatun fahuwa mayta wixii laga gooyo bahiimada xoolaha nool iyadoo nool wixii laga jaro waa bakti buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh marka bahiimadii buu hadda xadiis ku hadlay laakiin qaacidadu waa ka guda weynta xadiidku waa xadiis sugan xaakim calaa shart albukhaari buu ku saxiixin iyo dahabi culimmada qaarna way taxsiininayaan xadiisku waa sugan laba mas'aluu ka soo reebay sheekhu qaacidadaas laba mas'alo ayuu ka soo reebay masalada koowaad waxa weeyaan almisku wa fa'ratuhu buu yidhi miskiga iyo weelkiisa miskiga waa yacni cadarka nooc ka midaba ah. aada qiimo badan wuxuu ku yimaadaa baa la yidhahdaa baashan la yidhahda garanuugta nooc ka mid a ah oo loo yaqaano hazaalulmiski bay dhahay hazaalulmiski ayuu asalkiisu ka yimaadaa waxaana weeyaan waay waxay ku timaadaa bay dhahaan waa la xidhayaa cuntada iyo cabbitaankaa laga xidhaya waa la oominaya waqti kadibna muddo markay xidhnaatoo gaajootoo oontoy rafaadsan tahay baa la sii daynaya markaasay ordaysaa si aan caadi ahayn bay u ordaysaa orodkaa markay samayso xudunta agteeda ayaa waxaa ku soo ururaya dhiig dhiig baa fadhiisanaya dhiiggii markuu xudunta agteeda soo fadhiisto ayaa marka inta la qabto baa dhiiggii waxaa lagu xidhayaa xadhig aad u adag oo waxaa la kala xidhayaa dhiiggii soo ururay iyo jidhka intiisii kale baa xoog loo kala xidhaya si dhiigga kale ee jidhka marayaa uusan u soo gelin meesha waa laga xidhayaa si adag baa looga xidhaya mudduu meeshaa ku jiraya waa ingegayaa marka markuu ingego ayaa laga soo saaraya markaasu wuxuu noqonayaa miski ah, min ajaaib makhluuqaat illahi bay ka mid tahay waa min afdali anwaaci lmiski baa la yidhahda miskiga noocyadiisa ugu qiimaha badan baa halkaa ka yimaada marka sheekhu wuxuu leeyahay taa ma ah qaacidadaa waa laga soo istidnoono kuma jiro oo muxuu ahaaye ka mid ma aha waa daahir buu leeyahay waa daahir u fiirso asalkiisu waa dhiig noole ka yimid soo ma oo laga soo saaray oo laga jaray oo laga fasliyey nooluhuna waa waa baashi lihi jiray garanuug soo ma garanuugtu markay dhimatana waa bakhti soo ma bakhtigeedu waana nijaaso waana xaaraam maxaa la rabay xukunka inay qaadato marka miskigan laga soo saaray iyadoo noolna waxaa la rabay inuu nijaaso noqdo xaaraamna noqdo wuxuu leeyahay maya tani kuma jirto waa laga saarahaya masaladaasi way ka baxsantahay o masalada labaaday ka baxsantahay uu ka saaray waxa weeye masalada la yidhahdo aariid aariida ugaadh la eryaday si kale loo qaban waayo saxaabadu markay safarta yihiin oo duulaamada iyo socotada yihiin ugaadhay eryan jireen waxaa laga yaabaa rag koox ah inay ugaadha iyagu eryanaya intay seefaha la gaadhaan hal mar inay seefta ku kulmiyaan oo iyadii oo dhanba ayba kala duulduushaba seefaha ku dhacay inay qayba qayboba noqoto kadibna waa laska cuni jira waa la iska cuni jira waxaa laga yaabaa seefta ugu horraysa markay ku dhacdo inay lugta la kacdo oy lugtii xagga ku tuurto intaadii kale weli way nooshahay laakiin lugtii baa dhacday mid kalaa ku dhufanhaya lugta kalaa duuli weli way sii nooshahay siday u wadaan u wadaan way bay kala jarjarahayaan ma la cuni karaa wa dariiddaa la yidhaahdaayo saxaabadu way cuni jireen masaladaasina waxay salka ku haysaa waxyaalaha noolaha ee hilibkooda la cuno wixii carara ee la qaban waayaba waxaa lagu gowracaa uu nabar lala gaadho laga dhiijiyo meeshuu kaga dhacba soo ma waa kii neefkii geela carari jiray yacni waxa weeyaan meel alla meeshii lagala gaadhaba waxunbaa lagu dhufan kadibna dhiigah ka yimaado ha dhaco waa la cuni dariida la yidhahda macnaheedu wax weeyaan marka gu'itaankan ugaadha ay go'ayso iyadoo nool wax ka go'ayaan taa iyada ah iyadana xukunkeedii lama siinina waa laga soo reebayo waxaa ka go'ay way iska cuni jireen taas iyadaa waa masalo fuqahadu ay ka hadlaan iyadana macnaa labadaasaa laga soo reebaya buu leehay ayib cajiiba wuxuu leeyahay sheekhu waxaa culimmada qaarkood ay ka qaateen buu leeyahay qaacidadan xadiidka ku fadhida waxay ka qaateen ibni aadamka xubnihiisa haddii laga jaro isagoo nool maxaa nidhi waa aahir laakiin waa xaaraam soo maynaa dhi ayib dhiigga ibni aadamku inuusan nijaaso ahayn bay culimada qaarkood u daliishadeen soo ma maxaa yeelay haddiiba xubin dhan oo laga jaray oo bannaanka yaallo uusan nijaaso ahayn dhiig jidhka ka soo baxay waa ka fududyahay sidaas daraaddeed dhiigga ibni aadamku inuusan nijaaso ahaynoo daahir yahay ayay xadiiska iyo loo deliishaday wuxuu leeyahy qaacidada waxaana arrintaa ay ku sii xoojiyeen saxaabadu ridwaanullaahi calayhim duulaamada markay ku jiraan iyo safarta intay nabarro ku dhacmaan oo dhaawacmaan ayaa dhiiggiioo dharkooda iyo jidhkooda ku yaallay ku tukan jireen bal xadiiskii abu daawuudka aad garanaysaa ninkii saxaabiga ahaye ay ku dhacayeen muxuu ahay fallaadhuhu ku dhacayeen ee kolba iska siiba isagoo salaadda ku jira marka masaladu waa masale khilaafiya laakiin xadiidkan iyo qaacidadan waxay ka mid waxyaalaha loo deliishado dhiigga bini aadamku inuusan nijaaso ahayn allahuma hadduu ka soo baxo xubnaha taranka hadduu ka soo baxo middaasi meel wa laakiin waxaa laga wadaa jidhka qaybihiisa kale dhiigga hadduu ka soo baxo taasaa laga wadaa macna wa kullu maa ubiina wax kastoo la fasliyo ama la gooyo min xayin mid nool laga gooyo jucila waa la yeelay wixii la jaray ka maytatihi shaygaa bakhtigiisoo kalaa laga dhigay gabalkii la jaray bakhtigoo kaluu la mid yahay shaygaa bakhtigiisuu la mid yahay fii xukmihi xukumkiisa dhexdiisuu kula mid yahay tuhran xagga dahaarada wa xillan iyo xagga xalaalnimadaba xukumka bakhtigiisa ayuu qaadanayaa oo uu yeelanayaa way macna wakana taأti lidawaami haaliban walaysa daa bilaazimin musaaxiba wakaana kelimada kaana ta'tii way timaadaa lidawaami daa'imid bay u timaadaa ama lidawaami xalay daa'imid u sugnaatay haaliban sida badan walaysa mana ahaanin daakaasi bilaazimin mid laazimaya ma ahaanin musaaxiban xaaluu yahay mid la saaxibaya kaanada ama walaysa muusan ahaanin daakaasi musaaxiban mid kaana la saaxibaya ma ahaanin bilaasimin si laazim ah si qasaba ah. qaacidadan waxa weeye waxay ka hadlaysaa kelimada kaana la yidhaahda markii qur'aanka iyo sunnada la isticmaalo macno ahaan maxay faa'iidaysaa wuxuu sheekhu leeyahay kaana sida badan waxaa laga wadaa loo isticmaalaa shay daa'imay oo jiray oo uun kala gu'in sida badan saasaa loo isticmaalaa marmarna waxaa loo isticmaali karaa shay aan daa'im ahayn culimmadu qaar waxay yidhaahdaan oo itlaaqaan kaana meeshii lagu arkama macno dawaan bay faa'idaysaa qaarna waxay yidhaahdaan dawaam lagama faa'iidaysto kaano haddaan qariino kale la helin sawaabkuna sheekhu wuxuu yidhi waa sida aan nadmiga ku sheegnay sida badan dawaam bay faa'iidaysaa laasimse ma aha oo waxaa dhacaysa mararka qaarkood inaysan dawaam faa'iidaynin haddii la yidhahdo maalan kaana rasuulu llahi sal lla alay waslam yafcalu kada wa kada nebigu wuxuu fali jiro oo samayn jiray sidaa iyo sidaa maxaa laga wadaa bimacnaha wuu daa'imi jiray waayo macnahaasaa asal ah kaana wuxuu ahaan jiray mid sidaa yidhaahda mid sidaa sameeya mid sidaa yeela wuxuu ahaan jirada waxay keenaysaa shaygaasi inay tahay sifo uu daa'imi jiray saasay u badantah laakiin marmarka qaarkood waxay imaanaysaa iyadoon macnaha faa'iidaynaynine shay aan daa'im ahayn loo isticmaalayo waase markii qariino la helo ama la helo muxuu ahaayey wax caddeeya macnaha kale macnaha maalan tusaalayaasha waxaa ka mid a kaana idaa dakhala alkhalaa'a qaal allahuma innii acuudu bika min alkhubusi waalkhaba'is wuxuu ahaan jiray nebigu markuu musqusha gelayo mid yidhaahda ducada allahuma innii acuudu bika min alkhubusi waalkhaba'is maxaan ka fahnay marka wuu daa'imi jiray waay soo ma wuu daa'imi jiray masquul hadduuba gelayo ama xaajo aadayo muusan ka tegi jirin jucadaas xaggeen ka faa'iidaysannay kaanaan ka faa'idaysannay wa kaana idaa kharaja qaala ghufraanaka markuu xaajadiisa soo dhammaystoo soo baxana wuxuu dhihi jiray ghufraanaka allow dembidhaafkaaga allow dhaafidaada ayadana waxay ku tusi mar kastoo uu ka soo baxo xaajadiisa inuu dhihi jiray xaggeen ka faa'iidaysanay inuu daa'imi jiray kaanadaan ka faa'iidaysanay wahaakada miaalkum kaa isaga waxaa ka mid ah xadiidu xudayfat bnu yamaan oo muxuu ahaay ay soo saareen buhari iyo muslim ay soo saareen kana الnabiyu ida qaama min alleyli yashuusu faahu bisiwaak nebigu wuxuu ahaa habeenkii hadduu istaago oo qayb habeenka ka mida uu soo kaco yashuusu mid cadaya ama jijibiya faahu afkiisa bisiwaaki cadayguu ku jijibin jiray mar alla markuu soo kaco habeenkii wuu cadayan jiray mid cadayduu ahaa maxaan ka faa'iidaysanay wuu daa'imi jiray wey mar alla markuu hurdo ka soo kaco waa cadayan jiray kaanadaa macnaha laga faa'idaysana ayib adiga warka murtidiisu kaanadu saddex bay u timaadaabuu sheekhu leeyahay aqsaam bay ku timaadaa qaybo kala gediso macnaheedu yeeshaa wuxuu leeyahay marmarka qaarkood way timaadaa liihbaati sifa laazima sifo jirtay jirina doonta haddana jirta sifadaa un inay caddaysay kaanadu marmar u timaada sida markay allah tabaaraka wa tacala laga hadlayo oo kale sifaadkiisa wa kaana allahu ghafuuran raxiima allah wuxuu ahaa wuxuuna yahay wuxuuna ahaan doonaa wa a ah, mid dhaafa oo naxariista saas macnaha macnaha mar bay faa'idaysaa markanoo kale wuxuu leeyahay kaanadu hunaa wuu leeyahay masluubatu zamaan waa wax ku tusaysa ma jirto maadina kuma tusayso xaalna kuma tusayso mustaqbalna kuma tusayso mujarada waxay kutusaysaa oo macnaha faa'idaynaysaa sifada laasimka ah oo horayna alla u lahaa haddana leeyahay dibna uu kala ahaan doono waa sifada dabcan magaca laga qaadanaya miday cajabiso uu jecel yahay yaani midigaysiga markuu kabaha gashanayo iyo markuu shallaysanayo iyo markuu dahaaro qaadanayo iyo arrimihiisoo dhan wuxuu ahaa mid midigaysiga jecel midigta isticmaalkeeda ama midigta horumarinteeda dawaan bay faa'iideen buu leeyahay marmarka qaarkoodna kaanadu waxay u imaani ligayri dawaam ayadoon daa'imiid faa'iidaynaynin ayay marka qaarkood imaanaysa waxaa ka mid ah rasuulku sal lla ly kaana yaqra'u fii salaati ljumucati bisabbix waalghaashiya salaadda jumcada wuxuu ku tukan jiray sabbixisma iyo suurat lghaashiya dawaam ma faa'iidaynaysu leeyahy inayna dawaam oo muusan daa'imi jirin salaad kastoo jumco ah sabbixismo iyo suuratulkhaashiya ma aqrin jirin kaanadu markan dawaam kuma tusayso xaggeen ka qaadanaynaa waxaan ka qaadanaynaa waxaa sugan buu leeyahay inuu nebigu salaada jumcada mar ku akhriyey suuratuuljumuca iyo suuratulmunaafiqiin soo ma marka taasaa diidaysa dawaamka diidaysa xaggeense ka qaadanay kaanada lagama qaadanine waxaa laga qaatay daliil kalaa ku tusay in markan kaanada aan dawaam loola jeedin saas macanaha ayib maalan xadiidka alimaamu muslim uu soo saaray min xadiidi caaisha kaana yaftatixu asalaata biاtakbiir nebigu salaadda wuxuu ku furfuran jiray oo ku bilaabi jiray allahu akbarta ma dawaam ba mise waa dawaam salaad kasta nebigu markuu gelaya allahu akbar buu ku geli jiray xaaladdaasina xaalad daa'imay ahay saas way macnaha waa idiraad aan jabaynin wa marka sida haalibka ah kaana hadday timaaddo nusuusta ku timaaddo sida haalibka ah waxay faa'iidayni dawaan bay faa'iidayni laakiin laazim ma ahoo marar bayna dawaan faa'iidaynaynin oo wax mar dhacay ama laba dhacay ama marar dhacay oon daa'imin ayaa kaanada loo isticmaali karaa laakiin waa in la helo qariino muujinayso asalka ka saaraysa qariinadaa markii la helo ama daliil kalaa la helay ama qaraa'in kalaa la helay markaa isagaa sidaasaa lagu wadaya macnaha qaalibka laakiin waa sidaa hore saasuu sheekhu u kala qaaday oo maclamadaa macnaga kala leedaa macnaha wa kaana kelimada kaana ta'tii way timaadaa lidawaami bay u timaadaa daa'imid istimraariye iyo dawaam macnahaasay u timaaddaa haaliban sida badan walaysa mase ahaanin daakaa oo dawaamka ah daakan dheh walaysa ma ahaanin kan oo dawaamkihi bilaazimin mid laazima ma ahaanin musaaxiban xaaluu yahay mid kaanada la saaxiibaya ah, ama waxaad tidhahdaa musaaxibanta khabarkii layse ka dhigo waxaad tidhahdaa walaysa ma ahaanin daakani musaaxiban daa oo dawaamka ah musaaxiban mid la saaxiibaya kaanada oo mar walba ku lamaan ma ahaanin bilaazimin ma ahaanin mid laazim ah haddaad doonto khabar bacda khabar dhig haddaad doonto mid xaale waad dili kartaa macna walaysa ma ahaanin daakani bilaazimin ma ahaanin musaaxiban ma ahaanin saana waad dhigi kartaa waa khabar bacda khabar marka macna khabaru kaana marlaysada markaad ka dhigto macna adiga muhiimaddu waxa weeye marmarna way timaadaa iyadoon dawaam faa'iidaynayn oo laazim ma aha inuu ku lamaan yahay mar walbana laazimayo laakiin sida badan ee haalibka ah kaanada dawaam iyo istimraariyay faa'idaysaa hada wabillahi tawfiiq wsal allahuma wslama cala nabiyina muxamadi wcala alihi wasaxbi waslem